oo ah yowmu alqiyaama washaahidin mid soo xaadir ayaan ku dhaartay maalinkaas iyo wa mashhuudin kan loo soo xaadirayo waxa la arkayo maalinkaas ah qutilaa waa la lacnaday asxaabuul ukhduudi jeexii ama godkii kuwii u saaxiibka ahaa waa la lacnaday can naari naartii ayaa la lacnaday naartaasoo daatil waquudi shay wax lagu shido mid u saaxiiba ahaatay إذ وقت يالا لعنبيهم ضدك أو نار تاس وحكو يا أصحاب الأخدود قعود كوافر يا آيين عليها ضدك كوركيسة وهم أيقنا شهود كوا حاضرة أما شهود كوا كمر قاطية آيين على ما يفعلون وحي كسمين أيام بالمؤمنين ضدك المؤمنين تا وهم أيقنا شهود كوا كمر قاطية آيين على ما يفعلون وحي كو سمينيان بالمؤمنين ضدك المؤمنين تا وما نقموا مقونصا منهم مؤمنين تاس إلا أن يؤمنوا إلى الرميسنايين ماهن بالله الله الله العزيز غاربك الله الحميد لما ديو الذي عليه أمبي الرميسنايين له كرغيس وسقناضي ملك السماوات والأرض إريالك يبولك ملكي وذا يضمام ملكوده wallaahu allah calaa kulli shayin wax walbaba shahiidun waa midkii daalacanaya oo waxa ay samaynayeen alla waa arkayey waana ka abaalmarin ina aladiina dadka fatanulmu'miniina ragga mu'miniintaa cadaabeen walmu'minaati gabdhaha mu'minaadkaa cadaabeen uma lam yatubuu kadibna aan ka toobad keenin dembigaas falahum waxaa u sugnaaday cadaabu jahannama naarta jahannama cadaabkeeda walahum waxaa u sugnaaday cadaabulxariiqi cadaab waxguba ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaalaa wuxuu ku dhaartay samada iyo burjiyaalka burjiyaalka maxaa loola jeedaa buruuj labaa lagu fasiraa annujuum xidigaha waa weyn burjiga waxaa la yidhaha guriga sartaho weyn labaa lagu fasiraa in la yidhaha xidigaha waa weyn weeye iyo in la yidhaha shamsi waalqamar meelaha ay qoraxda iyo dayixu ay ku socdaan weye oy degaan waa laba iyo toban burji qoraxdu halkii burji bilay socotaa bilay ku socotaa bilay ku dhammayne qoraxdu dayixuna laba habeen iyo uluu ku socdaa laba maalin iyo ulubaa hal burjiyuu gooyaa bishu waxay samaynee halkii waxa weeyaan laba maalin iyo ulu ay laba burji halkii burjiba u soconay marka laba halkii burji markay laba iyo ulud u socoto siddeed iyo labaatan maalin markay bishu maraydo waa dhammayda burjiyaalka meel dambe cirka kuma laha marka laba habeen waa inay qarsoonaataa marka labada habeen marka sagaal iyo labaatan iyo soddonka bishu waa qarsoonta sababto manaasishii waaba dhammayd marka laakiin qoraxdu ayadu lab-iyo tobanka bilooday ku dhammaydaa halkii burjiba bil ay waxa weeyaan u soconay labadaasaa lagu fasir ibnu jariir taasuu doortay ah manaasish inay loola jeedo qowlka kalena waa qowlkii cabdullahi ibni cabbaas iyo mujaahid iyo a'imo badanoo salafka wasamaa'i samadiiaan ku dhaartay samadaasoo daatilburuuji xidigaha waaweyn miduu saaxiiba ahaatay walyowmi maalinkiiaan ku dhaartay maalinka almawcuudi la ballan qaaday waa yowmulqiyaama maalinta ilaahay ballan qaaday inuu keenayo wa shaahidin mid soo xaadira maalinkaasaan ku dhaarto ah dhammaan khalaa'iqdii oo maalinkaas imaanayda waa mashhuudin iyo mid loo soo xaadirayo ah waxa maalinkaas la arkayo waa shaahidin waa mashhuudin labaatan iyo toddoba macnaa lagu fasiray labaatan iyo toddobo shaahidka waxaa lagu fasiray xaadir waa lagu fasiray shaahidka waxaa kaloo lagu fasiray mid markhaati kacaya labadaas macnaa lagu fasiray mashhuudkana mid lagu markhaati kaca iyo mid loo soo xaadira ilaa markaa labaatan iyo toddoba qowlaa ku jirta waxaan ka soo qaadaynaa afar qowl wa shaahidin mid soo xaadirayaan ku dhaarto maalinkaas makhluuqaadka imaanaya iyo wa mashuudinka loo soo xaadirayo maalinkii waxyaalihii jiray ah oo maalinkaas waxa la arkayo dhan ah macnaha labaad wa shaahidin mid soo xaadirayaan ku dhaarto imaanaya waa maalinta jumcada iyo wa mashuudin mid loo soo xaadirayo loo imaana maalinta carafo عرفه وي عرفه مكانك عرفه مكانك عرفه والله اسمه تغوا وشاهد مد مركع ايان كو دارتي وحبنا عديقه كوية الله ومشهود مد لغو مرقاتي فر ايان كو دارتي وا اديغا شاهد نواحبنه مشهود كان وشاهد مد مركع فر ايان كو دارتي وملائكتي حفظدها ومشهود مد لغو مرقاتي فر ايان كو وبرو آدنك ادم افرتاس قولان سنين qutila waa kana jawaabkii qutila ey laqad qutila waa la lacnaday oo lacnada lagu dilay asxaabulukhduudi jeexi dadkii u saaxiibka ahaa ukhduud waa mufrada jamc maaha jamciisana akhaadiid aa lagu jamciyaa akhaadiid marka xaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa nin waxaa jiray boqor ah oo daaqiya ahoo kaafir ah kibray marka shacabkiisii qaar ka mid ahaa ilaahay rumeeyey markaasuu amar bixiyey wuxuu yidhi waddooyinka magaalada waddo kasta afkeeda god ha laga jeexo dabna ha lagu shido dadkii marka waddooyinkaasay u baxeen waa qofkii dabaa inta god laga qoday waddadii afkeeda ayaa dabna lagu shidaa qofku markuu yimaadaa la leeyahay waxaa la sheegay inaad allah rumayday ka laabo haddaadan ka laabanna dabkaana lagugu ridaa hadduu ka laabto waa la iska daynaa hadduu ka laaba diido dabkaasaa lagu ridaa saasaa loogu furay imaam muslimna saxiixiisa ku wariyey waa xadiis saxiixa maaha qiso maaha iska sheekaa waxa weye waa xadiis saxiixa ilaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam markii dambe ay timid gabar carruur yar xambaarsan oo ay dhashay hooyo carruur xambaarsan marka hooyadii markii la yidhaama waa lagugu ridayaa adiga iyo carruurkaagii ama ka laabo ayay xoogaa joogsatay markaasaa caruurkay xambaarsaneed hadlay isbirii yaa ummaa fa innaki cala alxaq hooyoy sabar xaqad ku sugan tahay ku dhimo saasaa loogu tuur ilaa wuxuu yidhi subxaana butila waa la lacnaday lacnada lagu dilay asxaabu ukhduud jeexa dadkii u saaxiibka ahaa annaari dabkiyaa la lacnabay naartaasoo daatilwaquudi xaaba lagu shido miduu saaxiib ahaatay waquudku waa wax wax lagu shido id waqti ayaa la lacnaday hum asxaabulukduud qucuudunku wa fadhiyo ay ahaayeen calayhaa naarta korkeeda naarta korkeeda waxa loola jeedaa jawaanibta godaa la jeexay geesahay ka fadhiyeen ah, geesahay ka fadhiyeen waxay daawanayaan sida loo cadaabayo dadka mu'miniinta إذ وقت الله لعنضي هما أصحاب الأخدود قعود كوفا يا هذين عليها النار تكر كيدا وهم أيقنا شهود كوكا قاتك عائي هذين على ما يفعلون وحي قصمين أيام بالمؤمنين ذاتك المؤمنين طا ما حيكون قومين ما عين من معارضة هاي المية إلهي وين هل عابدة الدم اللوغة آه، الله عن عابدة سقعي أبورتي انت سدنب اللوغة دي إلى وعود سبحانه wamaa naqamuu kuma qoonsano kuma maagin minhum mu'miniintaas ilaa an yu'minuu inay rumaysnaayeen un maahani billaahi allah allahaasu alcasiisi qaalibka allaha alxamiidi la mahadiyo allaha awoodda iska leh ee wuxuu doona ay socdaan oo qofka caasiyo cadaaba cidna aysan ka celin karin qofka caabudana janneeya cid nacmadiisa iyo jannadiisa ka horsaagi karta aan la arag allaha xamiidka ee nicamka addoommadu haystaan dhammaan asagu baxshay allahaasay rumeeyeen allahaas marka waa muday maxaa yeel waa casiis haddaadan caabudin waa ku cadaaba cid kaa celin kartana male haddaad caabuddo waa kuu naxariisaa hadduu kuu naxariisto cid ku ciqaabi karta male waa casiis waa xamiidoo wax allo waxaad nicam haysata asagaa ku siiyey allahas waa mudaya marka in la allahaasay rumeeyeen intaasaa dembi looga dhig إلى وحو يري سبحانه الذي عليه أمي رميين لو كرد الذي عليه رمي سنايين لو كرد يسقوص هذا ملك السماوات والأرض إرانيالك يرنولك ملك يقول تضبط السماء تضبط دوليا انت ودحيدا iyo inta ka koreyda allah iska laho maamula allah sayfumeeyay macnaheeda waa ahadkii mutnaa ila qumeeyo ahadkii in ilaahnimo loo qumeeyo mutnaa ay qumeeyo ah ayay rumeeyeen ilaa wuxuu yidhi subxaana wallaahu allah calaa kulli shayin wax walbaba shahiidun waa midkii daalacanaya waxaana ka mida ah mu'miniinta cadaabkay cadaabayeen uu daalacana waana ka abaalmarin waa waciid daran wey waciid weeye wallahu calaa kulli shayin shahiid wax walba alla waa daalacanaya dhanka gaalada marka la firiyo waa waciid waa good dhanka mu'miniinta marka la firiyana waa wacd mu'miniintii diinkoodii loo cadaabay ku sabray ilaahay waa daalacana waana ka abaalmari doona waa wacdi ayaga waa ballanqaad janno loo ballanqaada gaaladana waa waciid ilaahay waa daalacanaya qofka dadka u cadaabaya maxad allah u caabude ilaahayna waxa weeyaan waa kula xisaabtami doona marka waa wacdi iyo waciid saara qur-aankana aad ugu badan yahay macnahaas ilaah wuxuu yidhi subxaana ina aladiina dadka fatanuu lmu'miniina fitna oo macna cadaab ah quraanka ku balanta afar macnay ku timaaday kamita ah. inna alladheena dadka fatanu mu'minina mu'mininta cadaabeen ragga mu'mininta dadkii cadaabeen wal mu'minaati gabdhaha mu'minaatka dadkii cadaabeen thumma lam yatubu kadibna aan ka toobad keenina gaalnimadii iyo ku dhinta iyo dulmigii falahum waxa u sugnaaday cadaabu jahannama jahannama cadaabkeeda walahum waxa u sugnaaday cadaabul xariiqi cadaab wax guba u sugnaaday aljazaau min jinsi alcamal waxa weeyaan siday u gubeena alla u gubi doonaa weliba iyagu dabkay ku gubeen dab adduun ahaya naarta aakhira lagu gubi doona tan kale ayagu markay dabka ku rideen nafta ka dhacday mu'miniinta xanuunku waa daayey ee waxaa lagu ridi doonaa cadaab laa yamuutuuna fiiha walaa yaxyowun naar aysan kuna dhimanayn kuna noolaanayn taasaa lagu ridi doonaa bal aayaddaas fiiriya qof aan toobad lahaynuma jiro qofku hadduu toobad keeno ilaahi waa ka aqbalaa kafaro gaalahay ahaayeen waxay gaaheen gaalnimadu waa darajaad ee waxay gaaheen allah qofkii rumeeye waa la cadaaba waa kufri waas oo xarbiya wey marka ah, qofkii allah rumeeya waa la cadaaba ilaaha weyn dadkii rumeeyey dad ku gureen wa maca daalika ilaahay toobada ugu baaqa wuxuu leeyahay hadday waxaa la cadaabaa waa haddaysan toobadkeenin dadka noocaas hadday toobad keenaan ilaahay cadaabi ma bal fiiri xaafidka wuxuu ka soo raray xasan basri wuxuu yidhi unduruu ilaa hada alkarami waljuud war bal deeqsinimada ilaahay fiiriya bal deeqsinimadan ilaahay fiiriya qataluu wliyaa'ahu wa huwa yadcuuhum ila altawbati waalmaqfira awliyadiisiiyay laayeen markaasuu haddana dembi dhaaf ugu baaqa ugu yeera oo hadday toobad keenaan waa iska dayna alla bal fiiriya ilaahay karamkiisa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi in aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen marka ayagii goodigoodii la sheegay mu'miniintii xaqa ku sabrayna abaalkoodiiyaa la sheega in aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeen wa camiluu sameeyeen asaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum dadkaasna waxaa u sugnaaday jannaatun beerageeda leh beerahaasoo tajri ay qulqulaydo min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaal daalika jannadaas webiyadu hoos qulqulayaan in la isgeliyo alfawsu waa liibaan liibaantaasu alkabiiru weynan badan inna badsha rabbika rabbigaa qabashadiisa oo u cadowgiisa qabto la shadiidun waa mid adayg badan innahu rabbigaa huwa yubdi'u asagaa bilaaba alkhalqa makhluuqa wayuciidu ey wayuciidu hadhowna isagaa soo celinaa وهو الله الغفور ومدك الدم دافك بلان الودود ومدك كالقعل بلان أوليدي سجعل alwaduudu waa midka kalgacalada badan oo awliyadiisa jecel dulcarshi waa carshiga midka u saaxiibkaa almajiidu waa midka sharafta badan facaalu waa mid samayn badan limaa yuriidu wuxuu doonaa hal ataaka ma kuu yimid nabiga subana xadiisuljunuudi ciidamadii warkooda fircawna fircawn warkiisu makuu soo gaaray iyo wa samuuda reer samuud bal iladiina kuwa kafaruu gaaloobay fii takdiibin beenin dhexdeeday ku sugan yihiin wallaahu allahna muxiidu waa midkii koobay min waraa'ihim gadaalkooda cilman wa qudratan ku koobay bal iskaba daaye huwa ay alladii kadabuuhu waxa ay gaaladu beeniyeen qur'aan waa qur'aan qur'aanko majiidun sharaf leh qur'aankoo fii lawxin ku sugan looxoo maxfuudin la ilaaliyey ilaahi weyne subxaanahu wa tacaala markuu cadowgiisa sheegay waxa uu u diyaariyey oo naar hurayda ah ilaahi weyna wuxuu sheegay adoomadiisa mu'miniinta ee waxa weeyaan ku sabray xaqa waxa uu u diyaariyay إلى وحير سبحانه إن الذين ضدك آمنوا حقا رميين وعملوا صميين الصالحات عماشا ونكسا الله وحا أسقنا ذي جنات بيرك جيدة بيرها ستجري أي قلقليضة من تحت هوستيدة الانهار dalika jannaadkaas in la iskaliyaa alfawsu waa liibaan liibaantu alkabiiru weynan badan inna badsha rabbika rabbiga qabashadiisa oo uu qabto acdaa'ahu cadowyadiisa uu qabto kuwa rusushiisa beeniyey amarkiisa khilaafay qabashada rabbiga uu qabto inna badsha rabbika ilaahay qabashadiisa iyo kacaarsiga uu ka caarsado min acdaa'ihi aladiina kadabuu rusulahu wa khaalafuu amrah kuwa rusushiisa beeniyey amarkiisa khilaafay qabashada uu qabto la shadiidun waa mid adayg badan adayg badan uu ilaahay ku qabtaa subxaanahu wa tacaala siduu qoomu nuux u qabtay siduu reer caad u qabtay siduu reer samud u qabtay siduu fircoon iyo qoomkiisii u qabtay إلى وحوري سبحانه إنه الله هو الله يبدئ وباللابا أي يبدئ الخلق مخلوق وباللابا أساقا مركة كوبات أبورا ويعيد ويعيده هدون عاقل أساقا سوحرنا إنه الله هو الله يبدئ وباللابا الخلق مخلوقا oo asaga marka koowaad abuura hadduu abuuro wayuciidu waana soo celinaa oo aakhiro isagaa soo celinaa haddiiba uu bilaabayna inuu soo celiyaa waa ku fududahay ilaa wuxuu yidhi iyadoon ilahay wax ku culusba jirinba ilaah wuxuu yidhi subxaana wa huwa allah alkafuur waa midka dembi dhaafka badan alwaduudu waa midka kalgacalada badan ilaahay waa mid dembin dhaaf badan liman taaba ilayhi wa khadaca lidiin qofka waxa weeyaan asaga waxweye liman taaba ilayhi wa khadaca ladayhi wey qofka ilaahi weyna u toobad keena ee isku dhiibe u khuduuca ilaahi waa mid u dembi dhaaf badan wa huwa allah alqafur waa alla u badan liman taaba ilayhi alwaduudu waa alla kalgacalo badan liwliyaai ilaahay awliyadiisa waa jecel yahay ee xaqa iyo tawxiidka iyo iimaanka ku sabra dulcarshi carshiga waa midka u saaxiibka u iskale ilaahay carshiga almajiidu wey waxaa tidhaa allahaas almajiidu waa allah laga sifayna waxaan leedahay waa qabar sifo maahan waa qabar wahuwa waa mubtade alqafuru waa qabarkii koobaad alwadudu waa qabar labaad dulcarshi qabar saddexaad almajiidu waa qabar afraad facaaluna waa qabar shanaad shan qabaro istaba taalla wey almajiidi marka la yidhah laakiin carshiga laga sifayna wa huwa allah alkafuuru waa alla dembi dhaafada liman taaba ilayh alwaduudu wa alla kalgacalo badan dulcarshi waa carshiga midka u saaxiibkaa almajiidu waa midka sharafta badan facaalu allah waa mid samayn badan limaa yuridu wuxuu doonaa hal ataaka miku soo gaaray nabiga subano xadiisuljunuudi ciidamadii gaaladaha ee laga hadla Ah, wixii gaaloobayaa laga hadlaa xadiisuljunuudi ciidamadii warkooduma ku soo gaaray fircawna ka bedelo junuudka fircawna fircawn warkiisu ma kuu yimi iyo wasamuuda reer samuud ilaahi weyne subxaana wa tacaala aayaadkan uu noo sheegay waa wax lagu xibro qaato qofku hadduu fiiriyana uu xaqa ku fahmo kuwa marka aan xaqa fahmayn aa ilaahay noo sheega waxa haystaa waxay tahay tadabburi maayaan aayaadka fiiri maayaan taariikhda dib u akhri maayaan wadaday ku socdaan yaa hortood qaaday weydii maayaan waxa ayaga ka soo dhowaysan beeni ma jirto aayaddan wax jira maaha qur-aan ma jiro waa baatil intaasaa ka soo dhowaysan ilaa wuxuu yidhi subxaana bal iladiina dadka kafaruu gaaloobay fii takdiibin beenin ayay ku sugan yihiin wallaahu allahna muxiidun waa midkii koobay min waraa'ihim gadaalkooda maxaa loola jeedaa ay qudratan wa cilma ilaahay waa koobay cilman wa qudratan waa og yahayo wax kastoy sameeyeen waa og yahay awoodna waa ku koobo daqiiqadu doonu ilaahay qaba kara fi dunya waalaakhira marka cilman wa qudratan ku koobay bal iska badeeyo huwa huwada waxa loo celinaa alladii kadabuu bih waxa gaaladu beeniyeen bal iskaba daaye huwa ay aladii kadabuu bih waxa ay beeniyeen qur'aan waa qur'aan qur'aankoo majiidun sharaf badan qur'aankoo fii lowxin loox ku sugan looxoo maxfuudin la ilaaliyey halkaasaa laga soo dejiyey tafsiiru suurati daariq suuratu daariq waa suura makiya bismillaah allah magiciisa ayaan ku bilaabaa allahaasoo arraxmaani naxariista caamka allaha naxariista ahaaday allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka allaha naxariista ahaaday bismi illaah allah magiciisan suuraddan ku bilaabaa allahaasoo arraxmaani naxariista caamka allaha naxariista ahaaday allahaasoo arraxiimi naxariista gaarka oo mu'miniinta ku gaarka midka naxariista ahaaday waasamaa'i samadiyaan ku dhaartuu ilaah yidhi iyo wadaariqi midkii guurayey wamaa adraaka maxaa ka ogeysiiyey madaariqu midka guuraya waxa uu yahay annajmu huwa midka guuraya annajmu waa xidig xidiga afaaqibu dusaya in kullu nafsin maa kullu nafsin naf dhammaanteed ma ahaan lamaa calayhaa ilaa calayhaa haddayba jirto dusheeda waxaa ku sugnaaday xaafidun mid ilaalinaya falyandur ilinsaanu insaanku ha fiiriyo mima shaygee xaggiisa khuliqa laga abuuray khuliqa waxaa laga abuuray min maa-in biyo xaggood biyahaasoo daafiqin boodaya biyahaasoo yaquju ka soo baxaa min bayni sulbi waataraa'ibi kalxanaha iyo dhabarka dhexdooda ka soo baxaa innahu allah laqaadirun waa midkii awoodaa calaa rajcihi rajci linsaani insaanka la soo celintiisoo aakhiro la soo celiyo yarjicu waa soo celinaa yowma maalin wuu soo celinaa tuubla saraa'iru waxyaalihii qarsoonaa la muujinaa oo bannaanka la dhigaa famaa low insaanka uma sugnaanin min quwatin xoog uu asagu isku difaaco walaa naasirin gargaare bannaanka uga imaanana ma laha wasamaa'i samadiyaan ku dhaartuu ilaaha yidhi iyo wadaariqi midkii guurayey daariq waxaa la yidhaha habeenkii midka dheelmana waa guurayna waa guura waa dheelmana midka habeenkii socdaa la waa kii xadiiskii saxiixa ahi bukhaariga nabigu sala allahu calay wasalam diiday oo nahiyey ninka hadduu safar ku maqan yahay xaaskiisa habeen inuusan kusoo dheelma karin iyadoon la ogey waagaa telefoon ma jirin oo habeenkaasaan imaana saacad heblaanna ku soo aadanaha lama arag sidii loo sugaayo inuu dalaq iska soo yidha mamnuuc wa meelahaana jooge warkaaga ha soo gaaro reerka ha lagaa diyaargaroobo kadib aad imaane laakiin haddee hadaad ciddii war gaarsiiday ooba lagu sugaayo dhib arinta la diidayo waxay ahayd adoon lagugu talagelin inaad dalab soo tira saasaa la diiday oon lagu ogey laakiin haddaad soo hadashay hadda ilaahay nimcadan keenay waxa weeyaan waa markaas hadde cilladii waa baxday xukunkuna waxay tahay alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan wacadaman wa marka daaric waxaa la midka dheelmana dheelmadka ku yimaado midka guurayna midka dheelmana maxaa laakiin halkaa loola jeedaa xidiga habeenkii muuqdaa loola jeeda isagoo habeenkiiu soo muuqana maalintii arki mid xidig ah, habeenkiiu muuqana marka xidiga loola jeeda dhammaan xidigaha wa ah, habeenkiiu muuqana waa soo guurayna wasamaa isa tiradii waa iska dhigi kartaa wasamaa'i samadiyaan ku dhaartay iyo wadaariqii xidigii habeenka muuqanayo ah, ila macnuhu waa saas laakiin tarjamo maaha markaas ee waa macno tarjamo ma anan tarjamo markaas sababtoo waa mid guuraynayo habeenkii wamaa adraaka maxaa ku ogeysay nabiga subano ma daariqu midka guuraynaya waxa uu yahay annajmu huwa midka guuraya annajmu waa xidig ilaahaba caddeeyey xidigoo afaaqibu oo dusaya afaaqib waxaa la yidhaha shayga shaygantaa dhex gala ka gudba shayga shayga ka dhex gudba xidigu muxuu ka soo gudbayaa mugdiga dalaamka mugdiguu ka soo gudba xidigaas fogaantuu ka batay mugdi badanaa ka sokeeya waa ka soo dursa markaasoo iftiima sidaas daraaddeed asaaqib midka iftiimaya waa dhii karta macnuu waa saas xidiga iftiimaya waa laakiin tarjamadu waxa waya xidiga dusay oo mugdigoo dhan ka soo dhex dusay saas wey xagga tarjamada luqada in kullu nafsin naf dhammaanteed ma jirto inta naafiye in kullu nafsin maa kullu nafsin naf dhammaanteed ma jirto lammaa calayhaa ilaa calayhaa haddayba jirto dusheeda waxaa ku sugan xaafidun mid ilaalinaya yaxfaduhaa min alaafaati wa yaxfadu acmaalahaa laba xaafid wey xaafidkaas laba lagu fasira waxa weyan xaafidku sida uu yidhi xaafidun ayaa dushiisa ah yaxrusuhaa min alaafaat waa malaa'igta horay iyo gadaal qofka ka socota adiga habeen iyo maalin malaa'iga ku wardiyeyna waa iska seexee sanku waa daloola dhegtu waa daloola afku xataa dadka balanka hurda indaafku waa iska daloola yaa waardiyeyna bahalla ka buuxsami lahay ah, waardiya lagaa haya malaa'iga horay iyo gadaal kaa joogta oo ku waardiyeyna nicamkaas xataa qaarkeed inaanan ogeyna ah, dhaco dhegti oo iska dalooshaad iska hurda oo waxaad ku daarsatay adu waadan jir yaa waardiyeyna sankii daloola yaa waardiyeyna malaa'iga qofku waardiyeyna ilaa cuquubo rabbi ugu talagala ay timaado malaa'igtaas habeen hore iyo gadaal ka joogta سورة الرعد إلهي كشيء لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إلهي وين وحيري وحا هري يقرال كلك وقصوغان ملائك ووارديين آه. معقبات أولي وارديين إذا قلالين إذا أمر إلهي أمره ألا يوارديين كوارديين مركع عقوبة الله متلقى لك وريقه ألا ليه Ah, tii loogu talagala ku dhace inta kale iyaga ka ilaalina waxaa kaleeto ah wa ina calaykum alxaafidiin kuwa camalka xifdinay oo shaqadoodu tahay waxaad samaydo inay qoraan labadaasa lagu fasira marka in kullu nafsin maa kullu nafsin naf dhammaanteed ma jirto lamaa calayha ilaa hadayba nafu jirto calayha dusheeda waxaa ku sugnaaday xaafidun yaxfaduha min alaafaaq وحافظ يحفظ اعمالها لبا حافظ ويمر او كلا دوغن او قلب اي غارتا كوا اعماش قريه او لبا iyo kuwa kuwaardeynayo mucaqibaad ilaahay jamacba uu ka dhigayba laba qaybood way marka haafidun yahfaduha min al-afati wa haafidun yahfadu a'malaha bal insan ku hafiri وكان انكري الله انه اخره سو علينيه فلينظر الانسان انسان كغفيريو مما شيغي حقي سخلق لغا ابور بل وحا لغا ابور فيه من الى وحي سبحانه خلق وحا لغا ابوري من ماء بيحقود بيودا فيق بودي biyo boodaya oo aabbi iyo hooyadii ka soo baxa xaafidku wuxuu yidhi yacni wuxuu ula jeeda alleh almaniya yakhruju waa soo baxaa dafaqan boodid uu ku soo baxa isagoo dafqan boodid isagoo booda ayuu soo baxa mina rajuliyuu ka soo baxa isagoo booda waa minal mar'ati haweentana waa ka soo baxa isagoo boodaya fayatawalladu minhum alwaladu biidni illaah labadaasoo laysku daray ayaa markaas waladka uu ka dhalanaa ilaa wuxuu yidhi subxaana biyahaasoo yaqruju ka soo baxaa min bayni sulbi dhabarka iyo wa taraa'idi kalxama inta u dhaxayda taraa'ibtana waxaa loola jeedaa taraa'ibulmar'a sulbigana waa rajul ninka dhabarkiisa iyo xabadka gabadha oo gabadha biyihii waxay ka soo baxayaan xabadkeeda sadrigeeday ka soo baxayaan waxa way ninkana dhabarkiisay ka soo baxayaan labadoodu sidaas u kala duway taraa'ibta waxa weeyaan waa sadrul mar'a wey saasa hadda loola jeeda halkan إلى وحور سبحانه إنه الله لقادر ومدك أودا على رجعه إنسان كالسوحرينتيس ما دام بيهاس أدركتين الله كأبوري مركي نفته كدعضو وانسوق لك قف كسته وأن محانك أهي وأوقرة Ah, hadduuba biyahaas ka abuuray maxaa diidaya inuu markaas aakiro la taga soo celiyo wax diidi karo lama wax diidi karo ma yawma yawma la fi'la loo soo qadara rajci ay tusaydo yawma maalinu allah soo celinaa yawma maalinu soo celina tubla la muujinayo banaanka la soo dhigay ay tudhar wa tubda yawma maalin ayal uu soo celina alle tublaa la muujinayo asaraa'iru waxyaalihii qarsoona waxyaalihii qarsoona oo maxaa ka mida caqiidadii wax alla wixii qulubta ku jiraya bannaanka lasoo dhigin ah, xasadkii cuqdadihii maxaa ka mida khiyaanadii wax alla wixii khiyaano aad samayday ee aad islahayd cidna ma ogaa a bannaanka lasoo dhigin weliba xadiiska eh, bukhaariya muslim nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yurfacu likulli qaadirin liwaaun cinda sti qof kasta oo khaa'ina oo wax qiyaamay shaqaaladeed xoogaa yarad qiyaamta maamul dowladeed xoogaa yarad khiyaamta si kalaad wax u qiyaamta qof kastoo wax khiyaanay wixii uu khiyaanay calan calan khiyaanadiisa la eg asaynta looga xidhaa xagga dabada looga xidhaa biqadri khiyaanati intii khiyaanadiisu la ekeed markaas laleeyahay haadihi qatratu fulan ibn fulan calankan xuya qofkan gadaalkiisa calanku ka babana waxa laleeyahay waa khiyaanadii hibil dadku kuma oga hadeer inta adduunka joogta la iska xalliya qofka xaqiisa loo celshaa wixii aad shirkadan ka dhacday iyo waxaad khiyaantay iyo waxaad qofkan u shaqaynayda hoos u qaadatay iyo wixii aad maamulkan iyo dawladdan iyo hantida ummadda qaadatay adduunka intaad joogta iska cel dii kale calana dabada lagaaga xiri doonaa maalin aan la qari karin yowma maalinu allaa soo celina tublaa la muujina waxaa kaloo lagu fasiraa tublaa ay tukhtabar waa la imtixaana wixii qulubta ku jiray a inta la keeno abaalmarin la keena bal waxay gooyaan iyo waxay yihiin abaalmarinta goobta abaalmarinta la keena tukhtabar waa la imtixaana lahu uma sugnaanin insaankii min quwatin xoog fii nafsi oo uu isdifaaco walaa naasirin mid u gargaarana bannaanka uga soo gurmama mid u soo gargaarana bannaanka uga imaamma oo khaarij uga imaamma asna daatiyan isma difaaci karo kaliya waxay tahay maanta inuu ka diyaargaroobo wey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wasamaa'i samadiyaan ku dhaartay samadaasoo daatin rajci celinta u saaxiibka roobay di'ine dana mar kaley de'e dana mar walaradi dhulkiiyaan ku dhaartu ilaa yidhi dhulkaasoo daati sadci dilaacidda u saaxiibka geedku markuu soo baxa dhulka ka kala wareega oo kala dilaaca kaasaan ku dhaartu ilaa yidhi innahu qur'aanku la qowlu waa hadal qowlkoo faaslun faasilun kala saara bayna alxaqi waalbaatil wamaa huwa qur-aanku maaha bilhasli cayaar innahum gaaladu yakiiduune makriyay u samaynayaan lilqur'aani wa ahlihi kaydan hagarsi iyo makrid waakiidu waa hagarsana o ilaah yidhi kaydan hagarsi famahili lkaafiriina gaalada u sug u sug waa arki doontaa waxaan ku dhige amhelhom u sug ruweydan iya qaliilan wax yar balusug adaa arki doona waxa ku dhace ilaahay cirku ku dhaarana hadba roobka soo diina waa samay samadiyaan ku dhaartu ilaah yidhi samadaasoo daati rajci cilcilinta u saaxiibka Ah, tundir uma tundir uma tundir hadba waa roobay soo celine hadba roobay soo shube walardi dhulkiyaan ku dhaartay arladaasoo daati saadici dilaaca u saaxiibka geedahaas fiiriya dhulka ka soo dhalanaho yaryar oo tirada badan wixii banu aadamku beeray beeraha abuurka lagu riday ha ahaado ama geedahan yaryaroo dhulka iska soo baxa ahaado dhammaan geed asagu dhulka soo jeexi kara lama ah waa caleen yaroo jilicsan oo haddii xataa saas aad u taabto waa jijaba dhulkaas su uga soo baxay meel kastoo geedku ka soo baxaa dhulku waa kala dilaaca ilaahay yaa kala wareejina meel bannaanu soo mara ee ciid sooma mare ma dilaaci karo asagu إلى وحيد سبحانه إنه قرآنك لقول وهذا هذا الفصل فصل فاصل بين الحق والباطل كلا صار وما هو قرآنك ماهن بالهزل عيار ماهن waxaa ilaahay ugu talagalay in laysku dahiro qofka isku dahiri waayeyna waxa weeyaan xujo uu ku noqdo ilaahay hortiisa innahum gaaladu yakiiduuna makri ayay u samaynayaan lilqur'aani wa ahlihi waa hagarsanayaan waxay awoodoodoo dhan iskugu geynayeen waa maxay bal fiiriya xaafidka yamkuruuna binnaas dadka makriyay u samaynayaan fii dacwatihim ilaa khilaafi alqur'aani waxay ugu yeerayaan yeerayeen qur'aankaas ilaah u soo dejiyey oo fasliga ah oo raxmadda ah oo hanuunka ah oo kaamilka ah oo rabbulcaalamiin hadalkiisa ah inay inta iska dhigaan ku beddeshaan qawaaniin banu aadan dejiyey oo ayaga laga soo minguuriyey saasay rabaan saasay ku dadaalayaan waxay ugu yeerayaan inay ka tagaan kalaamu rabbilcaalamiin oo ay kalaam banu aadan ku beddeshaan inay xukunka ilaahay iyo sharciga alle ka tagaan oy sharci banu aadan ku beddeshaan xagga inta iska dhigaan ilaahay diinkiisa inay ku bedeshaan qawaanin iyagu ay degsadeen saasaa gaaladu ugu yeerayaan dadka waa cadow ilaa wuxuuhi waa kiiddo anna waan hagarsanaya kaydan hagas ayagana cuquubo ilaahay wuxuu ku dhufanaya aysan iska jirin oysan ogeyn famahililkaafiriina gaalada u sug amheelhoom u sug wa taraa maadaa uxillu bihim min alcadaabi walnakaali walcuquub wa arki doontaa waxaan ku dhigee sug amhilun u sukay ruwaydaniya tafsiiru suurati sabbixis sabbaxa uu yidhi sabbaxa iyo suuratulaclaa intaba waa la yidhaahdaa tafsiiru suurati sabbixisma rabbika alaclaa tafsiiru suurati alaclaa suuratu aclaa xadiis aada u badanaa ku soo aroorto wada sugan waxaa ka mid a ah xadiiska bukhaari min xadiisi markii ugu horeeyay wuxuu yiri inta nabigu noo iman sallallahu alayhi wasallam saxaabada waxa noo yimaadeen mus'ab ibn umayr abdullah ibn maktum quraankayna bari jireen kadib amaar iyo bilaal iyo sacd ay yimaadeen inta nabigu imaana suuradan bartay macnaheedu waa maxay nabigu intuu maka joogay soo degtay saxaabadii soo baratay yaa u timid waa ay bareen marka waa daliil cad inay maki tahay suuradan nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam suradan nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam sanad sahiha waxa ku sugan muaad ibn jabal habeen uu tarawiix tuji oo habeen uu cisha tuji oo dheereeyay muaadna wuxuu sameey jiray nabigu la soo tukan jiray sallallahu alayhi wasallam salaada cisha markuu nabiga masaajidka weyn kula soo tukado uu wuxuu aadi jiray xaafad qaraabadiisu degantay oo masjid kale ku yaalo qaraabadu tuji jir ceshihii waay uu nabigu la soo tukaday asaga marka faradkii xagga uga dhaca midaan uu ceshaha dadka tujinayana sunay u marka qur-aankiiyuu yaqaanaa macnihiisana waa yaqaan oo isaga raaxaysan waa ku dheeriy dadkuna waa dad beeraleeyo maanta odhan shaqaynaya ninaa yimid rati wata maanta o dhan u shaqaynay meelunta ku xirtuu ku xirta salaadii mucaad waa ku xirta waa iska qur-aanku iska wata baar hadduu taagnaa uusan rukuucayn ka goosto oo xagga tegey oo afartiisii ragcad tukaduu iska tegey ratigiisiina wa taadi anu ka baxaale inuu hebelaa kugu xirtay kadibna waa kaa goostay waana tegey subaxdiiu nabiga u tegey ninkiina waa wiil mucaad wuxuu le ninkaasaa iga goostay saxaabi kalena wuxuu rasuulka alla waana dhibay inta adiga agtaada ku soo daaho oo noo yimaado haddana qur-aanka nagu dheerayn dhibkaasu nagu hayo nabigu ma canaana ninkii ka goosto hal kelimado ma dhin kaliya waa weydi si u tukado salaadda inuu yaqaan in kale bal maqsuudka salaada inuu fahmayo taas weydii laakiin mucaad waa canaantay nabigu wuxuu ku yidhi afataanun anta ya mucaad adiga ma waxaa tahay mid oo dadka fidneeya oo dadka diinta ka caybiya maxaad hallaa sallayta bisabbixi isma rabbika alaclaa washamsi wa duxaaha waleyli idaa yakshaa suuradahaas baan ku tukin halkaas maxaad ka fahmaydaa sabbix isma rabbika alaclaa washamsi waduxaaha waleyli suurado gaagaaban yihiin oo haddii lagu tujiyo aan la dheeray ilaa dadkii gabal mogta gaabidu xad uma laha haddii waleyl lagu tujiyo waa inay waana laku dheeri kuwaasna marka taasaa kaa qabanaydo kaa xadayna nabigu su-aal weydiiy maxaad akridaa salaada anigu ilaahay aan naar ka magan galaa huu yidhi jannana waa weydiistaa adigii mucaad waxa hoos ula nuuqmu leedihiin anu ma aqan waxaan tirada badan maantoon aqaldalayn aniga ma aqan kaliya anugu hori ilaahayna naaran ka magan galaa jannana waa weydiistaa nabigu wuxuu ku yidhi xowlaha mudaldinu anigee mucaad waxaas aan daldalayn ood aragtay iyadaas xiriireedan ku wareegeen waxay iskugu soo dhammaaneen ilaahay janno in la weydiisto naara lagama galo meel kale kama jiro howlahanu ah, dembin saasuu ku yidhi maalintii kadib maanta gaalo duulaamaha timid jihaadkii u galay saxaabigu waa lagu dilay ah. marka aad min qiimo badan u ahaa nabigeena suuban sala allahu calayhi wasalam muslim iyo qayrkiisa ay wariyeen suuraddan wuxuu ku aqli jiray labada ciidood iyo maalinta jumcada sidoo kale xadiiska imaam axmed wariyey min xadiisi caaisha nabigu witirka saddexda ragcoo witrka midda koobaadu ku aqri jiray sabixisma rabbika alacla tan labaadna qul yaa ayuha alkaafiruun tan saddexaadna qul huwa allaahu axad mararka gabal wuxuu ku dari jiray ragcada ugu dambayda markuu qul huwa allahu axad akhriyo waa witirka salaatuleylka ragcada ugu dambayda mucawadateynka qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas بسم الله الله نبي عيسى كبلاوا سورة الأعلى الله سوء الرحمن نحريستا عام كاه الضومد وضحيستان متك نحريستا هذا الله سوء الرحيم نحريستا قار كاه المؤمنين تا أي هستان متك نحريستا هذا صبح نسته اسم ربك ربك مجعيسا نسته alaclaa ee sarraynta badan alladii rabbigii nasta khalaqa abuuray alkhalqa makhluuqa oo fasawaa simay والذي ربك نسته قدر قدري أج... قدر قدري أجناس الأشياء شيالك الجنسية دو دن وفهدى كوهنونيي وفهدى كوهنونيي مد والبا وحا الله تلقلك waladii rabbigii nasta akhraja soo saaray almar'a daaqa daaqa oo fajacalahu daaqii ka dhigay guhaa'an dun dunkaasoo axwaa madow sanuqri'uka qur-aanka waa kuu akrinaynaa falaa tansaa mana halmaamaydi ilaa maa qur-aankii maahane shaa allaahu allaah u doonay an tansaahu inaad halmaanto wey intii alla doonay intaasaad halmaame waa intii la nasaqay lafdan wa xukman innahu rabbiga yaclamu waa ogyahay aljahra waxa muuqdee dadku muujinayaan wamaa yakfaa iyo waxa qarsoon wanuyasiruka waxaan kuu fududaynaynaa nabiga subanow lilyusraa shareecadii fudaydka badneed fadakir waani in nafacati dikra waanadu hadday anfacaydo waani sayadakaru waxa waansami doonaa man yakshaa qofka allah ka baqaa wayatajannabuhaa waanada waxaa ka fogaa doonoo diidi doonaa al ashqaa qofka nasiib darrada badan ee naarta loo qoray alladii shaqigii ayaa diidi doono ka fogaa doona waanada yasla gelaya annaara naarta alkubra weynanka badan uma markuu gaduma markuu galo ka gadaalna laa yamuutu aan ku dhimanayn fiiha naarta dhexdeeda walaa yaxya aan kuna noolaanayn sabbix nasta isma rabbika rabbiga magiciisa nasta rabbiga alaclaa oo sarraynta badan nabigeenna sala allahu calayh wasalam markuu aqriyo sabbix isma rabbika alaclaa halkaas inta ku hakado uu dhihi jiray subxaana rabbiya alaclaa waa in mogta amarka lagu siina waa inaad fulida ama salaad ku jir ama ha ku jirin mar alla markaad akraydo sabbix isma rabbika alaclaa markaad maraydo jooji subxaana rabbiya alaclaa sida abu daawuud iyo wariyeen saxaabadu nuucaaseen cali ibn abi aalib markuu akriyo subxaana rabbiy alacla u dhiji cabdullaahi bni cabbaas markuu akriyo subxaana rabbiya alacla u dhiji saasay ugu dhaqmi jireen ee cilmi dhegaysi iska ah ma ahayn rabbigii nasta khalaqa ay khalaqa alkhalqa makhluuqa abuuray oo fasawaa simay laba dhegood laba gacmood laba indhood mid siman ka dhigay waladii rabbigiinasta qadara qadaray ajnaasa alashyaai wa anwaacaha dhammaan ashyaada jinsiyadoodoo dhan allaha qadaray oo fahadaa hanuuniyey maxaa loola jeedaa wajaha kulla waaxidin minhaa ilaa maa yasduru minhu markuu abuuray mid walba alla waxba ugu talagala wixiiuu ku toosiye ku wajaha wajaha kulla waaxidin minhaa ilaa maa yasduru minhu dabcan aw ikhtiyaara ama ilaahi weyna dabec waaba ku dabeeciyey qaarna ilaahi weyna ikhtiyaaru sii banu aadanka ikhtiyaaray leeyi marka kii naar u qorneed naartiiu ka shaqaynaa kii janna u qorneed jannuu ka shaqayna ikhtiyaarkiisuna ku dooran tan kale waxaa ku dabeecaysan makhluuqaadkii mid walba wixii allah xikmaddu u abuuray inuu inuu aado inuu aado risqigii wuxuu ka raadsanaa meeshii loogu talagalo xoolihii waa daaqaya dadku waa raadsana caruurku hadduu dhasho dameera dhalay haalaa dhashay riyaa dhashay sacaa dhalay markuu saas u soo baxo naasuu raadina allaa ku toosina ole halkaanad nool ku leh waa lagu toosina ilmihii qaabkay u kala helayeen xayawaanaadka dhan sidii alla ugu talagalay u kala raadsanaya banu aadam hadda shaydaan ku cayaaro rag iskuulaaya moogta waa wax iska shaydaan ku cayaaro wax caadiya ma ah, laakiin banu makhluuqa dhan ilaahay markuu u talagalay inay bartaan sidii loogu talagalay u kala raadsanaya ilmaha sidii alla ku hanuuno ah, mid walba xikmaddu alla ugu talagalo aada fiir fahadda ilaahay waa ku hanuuni waladii allihi nasta akhraja soo saaray almarcada dooga iyo naqa iyo midka soo saaray daaqa xooluhu daaqayna doogga marka roobku doog oo fa jacalahu doogii ka dhigay guhaa'an dun macnaha mid qalalan marka hore waa soo baxa cagaar qurux badan noqona waa xayaysana xoogaa boorboor yeelana kadib madow u noqona guhaa'an dun dunkaasu ahwaa madow ah. ah waxaa ka cawskiio madoobaaday awalna cagaar ah سنقرئك لبا معنى لو فسرا سنقرئك وقو اخينا القران قران على لسان داوود كو اخينا فلا تنسى من هيماني قران كمرك لاقنا وعويا ملقا كو اخينا مل يوبيه حره دغدغ اه لا تحرك به لسانك ومعنى سنقرئك اي سنجعلك قارئا مد اخيان كادغينا معنى لو Ah, qur-aankaas markii qalbigaaga uu ku aruuro lagu waxyoodo annaga kaa dhigayna mid akriya sanuqriuka mid akriyaan kaa dhigayna falaa tansaan mana iloobaydi ilaa maa qur-aan maahan insha allahu allah uu doonay ay an tansaahu inaad halmaanto waa qur-aankii ilaah ugu talagalay inuu naso waa la nasa qur-aankii la nasaqay lafdan waa ah, waa ilooba kaas xayna ilaahaba doonayn laakiin qur'aanka loogu talagalay inuu baaqi noqdo imma lafdan wa hukman wa imma lafdan ma iloobi ah ma iloobi ya nabi sallallahu alayhi wasallam إلى وحر سبحانه إنه الله يعلم وأبيه الجهر أي ما ظهر وحضت كل جهريان قولا أو فعلا وما يخفى يا وحى قرصون إلهي وأبي ها ما يجهر به العباد وما يخفونه وحى أي لا جهريان يا وحى قرنيا من أقواله وأفعال كل أبي آه وعدي وعيده قفك خيرك قرصان أما لا جهريا ووعد وحويان إلهك كأبال مريو قفك بلايا لا جهر أما قرصنا ووعيد يقود إلى وحير سبحانه ونيسرك وعن كوفو ضيرنا لليسرى شريعتي فضيتك waxaan kuu jidaynaynaa shareeco fudayd badan axkaamteedu fudud tahay taasaan kuu jidaynaynaa macno labaad labada macnoba xaafidku waa keena wanuyasiruka waa kuu fudaynaynaa lilyusraa afcaashii fudaydka badneed waa afcaal alkhayr wa aqwaalah acmaashii fudaydka badneed lilyusra tii fudaydka badneed waa afcaal alkhayr wa aqwaalahu وأقواله أفعاش خيرك هي أقواش خيرك كوف ضيرنا وقفك عبد مركي إلهي أقول تنقل الشنو سيدو النبي يري صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له شقيا قف والبا waxa loo fudayna wixii loo abuuray di janno loo abuuray qofka khayrka u fud iimaanka daacada khayraat shartuna iyo dunuubta waa ku culus qofka naarta loo abuurayna dunuubta u fog kayrku waa ku culusi soo tuka kama kari karti ah, ma ku lagu kara kayrka laguma karo fadakir waani nabiga subanow in nafacati dikra waanadu hadday anfacaydo maxaa loola jeedaa in nafacati dikra laba macnaa lagu fasir in la yidhaahdaa maxduufa meesha ku jira in nafacati dikra wa in lam tanfac adiga waani ama ha anfacdo ama yay anfacina ما عليك الا البلاء اه قفنا وكفى يسوى انفعه قفنا انفعه ادو واني ان نفعت الذكر وإن لم تنفع وسيدة مري إمام البغوي حافظ كوحو مري آيات وحور آداب علمك النشرين تيسا آيات الشيء إذا هو معنى إذا برنامكو يلوى عدي وابا آيات الشيء إذا علمك يسيدة إذا بتلغفع فيه وحي طهي قف كان هدين لأبيا قف مجرم هو حرال الله أغادي حبت كأنك يسمى هل حبه شيء اسكد وقت يكاد لهم dadkaas kale wax u sheeg ah tan labaad waxaa jira fahamka masaa'ilka masaa'ilna waa masaa'il qarsoon dadka caamadu maqal masaa'il masaa'il qof kastoo muslim inta badan uu maqlo masaa'ish oo qarsoon oo fahamka caamadu aysan gaari karin ilaa aad fahamkooda soo dhisto haw sheeg ha u sheegi haddii kale waxaa ka dhalan kara inay xaqa beeniyaan wuxuu yidhi xaafidku wuxuu yidhi wa min haahunaa yu'kadu ladabu fii nasri cilmi halkan waaba meesha laga qaato edabta cilmiga loo faafiyo falaa yadacuhu cinda kayri ahli qof aan ehel u ahayn ma ag dhigayo cilmiga sida amiir muuminiin cali ibn abi aalib uu xadiiska muslimka ma anta muqaddimada muslimka ku sugan ma anta bi muhaddithin qawman hadithan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim adiga uma sheegti dad hadith aan aqligoodu gaari karin fahamkoodu ma gaari karo ah hadii kale qaar kamidu fitna ku noqon ilmi fitna ku noqon إلا فتنة كنا قرن مركب مسائل غريبة وضدكم أيسا فهم كريم ضد أن فهم كريم هو شيء ضد كصوت آه mid iska jidbaysan wiil ah aa meel tuulaad teg meel tuulaad teg dad reer baadiya oo ayagoo umadiin waxay ka maqleen wax yar ay wax yar ay tawxiidkaas salaadaas yay maqleen soo ma jeed markaasuu yidhi ninka xaaskiisu weysada kama jirin xaatiri xaatiri markaasuu yidhi caaishaaba tiri nabiga sala allahu alay slam habeen isagoo tukaayo lugta iga taabanay reebaadi waxa u yidhi ma taqan arcaasha been badana kawar macnaha caashooyinkii u yaqiinu mooday caaishaba ma yaqaana qofkaan wax iska reebaadiya waa fiir yaa ka taliyey marka inuu saxaabiyada fiiri umu lmu'miniin caaisha bint abibakr sidiiq radia allahu canha hooyadii muminiinta inuu aflagaadeeyey ninka qofkaasaa ka tegey midkaanaa ka tegey isagaa gaarsiiy marka war dadka masale aan fahamkoodu gaari karin hawsheeg macnaheedu waxay tahay dadku waa maraatib dadku waa maraatib waxaa la rabaa dadka masalaadu meelay fahmi karaan kala hadal haddaad rabto inaad tan tanfahamsido waxaa ka horreeya horta inaad barto allah sifaadiisi waa inaad barto nabigii daacada ilaah iyo rasuul inay waajib tahay saxaabada iyo macnahooda waxa saxaaba tahay xadiis muxuu yahay aayadu maxay tahay markaad soo dhistood keento nabigaa yiri haddaad tiraa waa qaada ila waa soo gaarsiiya meeshu ka soo ma jeed laakiin xadiidba macnihiisa wax weyn kama fahmi caaishana warkeedba maba maqalba ninkaan soo ma jeed marka dadka ha u sheegin waxaan fahamkoodu gaarin haddii kale gabalu fitna ku noqona wuxuu kaloo yidhi cali xadii innaasa bimaa yacrifuun wax ay gara karaan maanta wax yiqiinadu wixii cilm maaha waa waxay fahmi karaan u sheeg war dadku waxay garanayaan u sheeg fahmi karaan atuxibuuna an yukadaba allahu warasuulu war ma jeceshihiin in ilaah iyo rasuulkiisa la beeniyo haddaad dadka kala hadashaan meelaysan fahamkoodu gaarin alla iyo rasuulay beeninaya adaana ugu sabab noqon saas wey marka aayadda macnaheedu waa saasuu yidhi xaafid sayadakaru waxa waansama markaad waanada sheegto man yakshaa qof allah ka baqayo wayaclamu annahu mulaaqiya qof alla ka baqayo og inuu la kulmayo wayatajannabuhaa waanada waxaa ka fogaanayo diidaya alashqaa midka nasiib darada badan midka shaqiga ah ee ahlunaarka ah waa sifo fiir khatar qof aan waanada la tuusi karin war ilaahay ka cabso war wacdigaa nagala tag or masaajidka la aad waa sifo aada u lidata sifadaa ah, sifo aada u daran wey waana laga caraara sifaadda ahlu naarka laguma sifoobo haddaad ku sifowdo halkaad naarta ka aadi laguma sifoobo waa laga cararaa sifaadda xunxun wayatajannabuhaa waanada waxaa ka fogaanaya alashqa midka shaqinimada badan nasiibka daran alladii shaqigiiya ka fogaana yaslaa gelaya can naara naarta alkubra weyna ka badan uma markuu galo ka gadaal laa yamuutu aan ku dhimanayn fiiha naarta dhexdeeda walaa yaxya aan kuna noolaanayn waa gaalka marka kaas waa gaalka maxaa muminku waa ku dhex dhimana ah, halkaanu axaadiisii ku keenay xaafidku imaam muslim saxiixiisa uu ku wariyey iyo qayrkiisu nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam uu yidhi ضدك أهل النار إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم أهل النار كأن إلهي دور النار تنكسوا صاروا لا يموتون فيها ولا يحيون مرة كب من أيام مرة كب نولان أيام وقال ذا كوارين وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم لكن أهل النار كإلهي دور إنه كسوا صار النار يميتهم فيها إماتة دليل كل حدير الله حتى يصير فحما الى اي مقدار مثل مدو مفهوم اطبق كبقتيه لكن مدو الى اي مقدار ثم يخرجون الضبائر ايغو جماعات اي كصبحيا فيلقون على انهار الجنه مركز وبيالك جنده الو طوره ايغو بخلا او يرش عليه من من انهار من انهار الجنه اما بيها جنده لو رشينه آه. فينبتون كما تنبت الحبة في حميل الصيد مركز الصوت الانيا سيدا دادك بيها دادك ماركت آه. بيها دادك سيدا عيد اما سي دلتادا حبة وعقارك صوت شو عقارك صوت شو سيدا بقلك او كلا سيدا بقلكاس او كلا meesha biyuhu markay qaadaan qashinay labada dhinac u tuuraan biyuhu markay xoog u socdaan qashinka ay qaadaan labada dhinac ay u tuuraan qashinkaas meesha uu ku daato meeshaas geedaa ka soo dhashay taasaa la yidhahdaa xibadwan meeshaas oo biyo mareenka labadiisa dhinac geedaa ka soo dhashay xibadu waa sida begelka oo kale qudaarta oo geedaha cagaarka soo baxa sidaas oo kaleeto qashinkii wax weeye meeshii daadku ku daadiy geedu uga soo dhashaan jirkiiya soo dhalana dadkii naarta laga soo baxshay marka dadka aan kuna dhimanayn kuna noolaanayn waa gaalada wey qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qad aflaxa waxaa liibaanay man tasakaa qofkii isdahiray qofkii qur-aankan isku dahiray ee waxa qur-aanku diidaya ka haray waxa sunnadu diidayda ka haray oo wadakara sma rabbi magaca rabbigiisna xusay oo fasalla tukaday qofkaasaa liibaanay bal tu'iruuna waxaad dooranaydaan alxayaata nolosha adduunya ee dhow waalaakhiratu daarta aakhiro aana khayru khayr badanoo min adduunya ka khayr badan wa abqaa iyadaana baaqi ahaansho badan inna haadaa macnahan oo ka soo bilowda qad aflaxa man tasakaa macnaha aayaadkaanu sheegayaan inna haadaa macnahan شيئا إن هذا معناها لا في الصحف ورقديه يقصنا ورقديه الأولى إهوري صحف صحف إبراهيم وموسى نبي موسى يا نبي إبراهيم ورقديه لو سو دجيه اي كسونا معناها قد افلح كسو بالله الى اخر انت كسونا معناها سو كره كسونا قد افلح وحليباني قد حقيقه افلح وحليباني من تزكى قف استحرك qof qur-aankan isku dahiray wey maxaa loola jeedaa dahara nafsahu min alakhlaaqi radiila wa taabaca maa anzala allahu calaa rasuulihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh u yidhi xaafid qof naftiisa ku dahiray qur-aankan oo muxuu iska dahiray akhlaaqda lidata shirkiga bidcada fisqiga akhlaaqxumada xaasidnimada khiyaanada beenta caasi waalideennimada wax alla wax akhlaaq litu iska dahiray وطابع ما أنزل الله على رسول قرآن كألا رسولك كسو دكي سنة يرع قف قاسو يقفك الليبان قفك الليبان ربا حيث ظهر قرآن كأي سنة الله صعب قد أفلح وحا الليباني من تزكى قفك يستهر او ذكر اسم ربه ربه اسمك عيسى حصي وفصلت كذي آه استهرت بحاسو جلس كذا بحنتيدي sekadaas oo kala ah midii maalka laga bixinayay iyo midii qofku iska bixinayo sakaatulfitriga aheed oo wuxuu yidhi abuukhalda waxaan u soo galay yidhi abilcaaliya taabicigii weyna markaasuu yidhi subaxdii markaad ciidda u socoto bali soo mar waa soo maray ciidduna waa ciidulfitri markaasuu yidhi wax ma soo cuntay saaka sunnaduna waa saaka kaasaan idhi haa markaasuu ma soo qubaysatay sunnaduna waa saaka markaasuu aan idhi haa markaasuu idhi uu yidhi sekadii iiga warran sekadii sakaatulfitrigii markaasaan idhi qad wajahtu waa baxay markaasu inamaa aradtu ka lihaad intaasaan kaa rabay yidhi markaan kulahaa isoo mar markaasuu aayaddan akriyay qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbii fasallaa waxaa liibaanay qof isdahiro sakada iska baaxsheey oo saka ku baaqa xoolihiisa iyo naftiisa wadakara sma rabbii rabbigiis xusay maxaa soo gelaya takbiirtii ciiddaa soo gelaya wadakara sma rabbii فصلى تكدي صلاته شنطها صلاة عيدنا وسوق قريبا بل توثرون واحد دوران ايضانو على الآقرة اتكد دوران ايضان كهر مرين ايضان الحياة نرش الدنيا ايدو بنو آدم كسيدي وقود دالة الدنيا وحوين آقرة وقود دالة معه بدن كودوي بدن كودوي والآقرة مك عقل في روحكينا شيء بير او نمعه او ان دماهي xataa nimco ka fiican laakiin dhammaahayda qofku waa inuu doorto midda baaqiga laakiin ka waran shay liita oo dhammaana iyo shay fiican oo dhammaahay in qofku doorto shaygii liitay oo dhammaanayay caqli maaha ilaah wuxuu leeyay wal-aakhiratu daarta aakhiro aa khayrun ka qayb badan xagga barwaaqada min adduunya wa abqa ayadana baaqi ahansho badan oo dhammaanne inna haadaa macnahaas la fi suxuufi luulaa warqadii hore kutubtii hore alla soo dejiyey ku sugnaada suxuufi ibraahiima muusa nabi muuse iyo nebi ibraahim suxuuftoodii lagu soo dejiyey ayuu ku sugnaa dadka gala halkaas markay dhammeeyaan calayhi salaam ay iskaga darsadaan calayhi salaam maxay ula jeedaan laba nabiyaa la sheegay kay salaamaan horta ilaa nebi ibraahim iyo muusa la sheegay miday ka tegaan sunnadana kuma soo arurin iska daa marka nabiga raac markaad qur-aan ka dhammaydo meeshii nabigu wax dhihi jiray dheh meeshuudan dhihi jirin aamus ficlan wa tarka nabiga la raaca wuxuu ka tegey waa laga taga wuxuu sameeyeyna waa la sameeya waa sida lagu liibaano wallahu subxaana wa tacala allah wasl